asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shideey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha c d ga alansaari studio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacdu alfaslu asaabic cashirkii toddobaad alimaanu bilqur'aani alkariim fasalka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay rumayn qur-aanka la rumeeyo ayuu ku saabsan yahay alimaanu rumayn bilqur'aan qur-aanka la rumeeyo qur-aankii alkariim wanaagga badnaaw yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bianna alqur'aan qur alkariima ee wanaagga badan kitaabullah eebbaweyne kitaabkii inuu yahay waataan idhi kutubullaahi cid loo aanaynayaa male kolkaa diintii timid oo dhan ee eebba xaggii ka timid ee nebiyaashiisa iyo rusushiisa la siiyey ummadda iyo basharka lagu hanuuninayey axad kale oo loo aanaynayaa male kitaabullaahi kalaamullaahi qowlullah sidaasaa la yidhaah kolka kitaabullah eebbaweyne kitaabkii inuu yahay waa qofka muslimkii rumaysan yahay anzalahu uu eebbaweyne kitaabkiisa dejiyey calaa khayri khalqih eebbaweyne uunkiisa axadka ugu fiicnaan badan korkiisa uu ku dejiyey wa afdali ambiyaaih eebbaweyne nebiyaashiisa boqol iyo labaatan iyo afar kun baa lagu sheegay nebiyaashaasaa u tiro badan axadka ugu qiimi iyo fadli badan wa rusulihi wa afdali rusulihi rusushii eebba saddex boqol saddex iyo toban baa lagu sheegay kan ugu fadli badan ahna nebiyina innaga nabigeenna muxamadina sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya kamaa anzala sida eebbaba uu u dejiyey qur-aan keliyata maahan hayrahu hayra alqur'aan qur-aanka ma ahe wixii kale ahna min alkutub kutub eebba dejiyaya calaa man nebiyaal korkood lagu dejiyey ama rusul sabaqa hormaray min arusuli ka midow waxaa kaloos mu'minka rumaysan yahay wa annahu ana alqur'aan qur-aanka inuu naasi nasakha inuu bedelay biaxkaamihi axkaamta qur-aankan lagu jideeyey ee ku jirta wuxuu ku nasakhay oo u bedelay saa'ira alaxkaam axkaaminteedii kale oo dhan filkutubi kutub gudaheed lagu sheegay kutubtii assamaawiya cirka ka timid axkaamtii ku jirtay ayuu nasakhay kutubtii asaabiqa ee qur-aanka ka horreysay wey kamaa khatama siduu u dhammaystiree u gebagabeeyey birisaalati saaxibihi qur-aankan saaxiibkiisa lagu dejiyey nabi maxameda risaaladiisii kulla risaala risaalo kulligeed bay gabagabaysoo khatintay saalifatin ka horreysay kolkaa falaa nebiya bacda nebi muxamed nebi ka dambeeyaa ma jiro walaa kitaaba bacda kitaabihi kitaabka nebi moxamed lagu dejiyey ee qur-aanka ka gadaal kitaab lasoo dejinaya oo la sugaayana ma leh haddaba waa aakhir fursa fursa la gudboonaata bashar tii ugu dambaysay wy markaa qofka nebi maxamed rumayn waaya ama qur-aanka rumayn waaya kolkaa wax dambe oo sugayaa malow qofkii rumeeyana qof guulaystay wy kamaa khatama ama kamaa khutima sida loogu xiray birisaalati saaxibihi saaxibilqur-aan qur-aanka saaxiibkiisa oo nebi maxameda risaaladiisii waxaa lagu xiray kullu risaala risaalo kulligeed saalifatin ka horreysay tii nabi maxamed la diray tiisaa lagu xidho ugu dambeysay qur-aankaa sidaa caddaynaya wa fii suurati alaxzaab waxaa ku sugan maa kaana muxamadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuul allah wakhaatama annabiyiin wakaana allaha bikulli shayin calimo wamaca daalik bashar edar darre kama dhamaato ilaa soddon buu nabiga tiriyey uu yihi waxaa gadaashay aada la kulmi doontaan halaathuuna dajaalan soddon beenaalayaal mid la arkaaba uu sheeganaya nebinimo falaa nebiya bacdi wa ana khaatamu nnabiyiin nebi iga dambaynayaana ma jiro nebinimo ninkii dhameeyeyna waaniga nebigii u dambeeyeyna waaniga haddana inta uu noola dhowr baa soo baxay saddex wa annahu ana alqur'aan qur'aanka alkitaab kitaab sharaf leh ee qiimi badan ashu kamaaliye wey kitaab dhammaystiran sharaf oo dhani u dhan tahay wax loo baahan yahay aanan dhaafin waxaan loo baahnayn sidoo kale ma dhaafin markaa wixii la rabay iyo waxaan la rabin uu labadiiba wada caddeeyey kitaab wey ashaamil kulansaday gudaha ku wata liacdami tashriic wax la jideeya kan ugu weyni badan rabbaaniyin eebba loo nisbeeyo waxay ba loo nisbeeyo la jideeyo kan ugu weyni badan ayuu gudaha ku sitaa takafal wuxuu kafaalo qaaday dusha u riitay munziluhu eebbaweynaha kitaabka dejiyey liman qofka akhada qaata bihi kitaabka an yusxida inuu dholowsiiyo oo guul iyo barwaaqa la kulmiyo fi lxayaatayn labada nololba noloshaan adduunka lagu nool yahay iyo nolosha aakhire lagu noolaan doono labadaba waa ku liibaanaya allah kafaalo qaaday arrinta nabigana calayhi salaatu wasalaam waa caddeeyey warka waxaa ka sugnaatay suubanaha inuu yidhi ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin kitaabka kan dad buu kor ugu qaadaya dadna waa ku dejinaya sidee wey intii rumaysay raacda kor baa loo qaadaya intii gaar martee beerisa ku dhaqmi weyda waa la dejinaya sidaa dunida u baaba'day wey in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin dad kalena waa lagu baabi'inaya wax la taaban kale wey markaa taariikhda basharka dib u eegtid qur-aankan markaa uu soo degay adigadu xaggee maraysa waxay maraysa tilmaan gaaban markaynu ka bixinno iyadoo dhulgariir dhacay oo shay meeshii lagu ogaa ku toosanaan la arag waxba meeshii la dhigay ama uu ku dhisnaa ama ku yiilay guri hadduu aha iyo geed hadduu aha iyo qalab hadduu aha wax meeshii loogu talagalay ku toosanaan la arag ee ashyaada dunida fuush oo dhan ay noqdeen wax burburay iyo wax jajabay iyo wax dildillaacay iyo wax meeshii ka dhaqaaqay iyadoo saa lagu toosan yahay ayaa qur-aanku yimid diin iyo nabi reer la siiya waxaa ugu dambeysay annasaara baa ugu dambeysay iyagu markaa maxay maraayeen qoladii nabi ciise iyo injiil nebi maxamed nabi ahaan nebi ciisaa ugu xigay qur-aankana diin ahaan injiil baa ugu soo dhowey kolkaasaa waxay maraayeen qoladii nebi ciisiya inkii lagu ogaa laba-iyo toddobaatan kooxood oo iska soo horjeeday marayay oo ay qolaba qolada kale leedahay wixiinu wax kama jiraan kolkaa dunida xaq waa ka dhammaaday marka marka aada baa dunida ugu baahan tahay warkaa waxay caddaynaya aayaddii aali cimraan laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacada fiihim rasuula min anfusihim ilaa akhiri laaya markaa baahidii loo qabay sidii loogu minjamiiqna ama loogu goomoona nebi iyo rasuul dunidaba qof quman kuma jirin marka qof keliya too toosan dunida kama jirin markaasaa xaqii eebba la duudsiyey jumlatan wa tafsiilan markaasaa xaqii addoomaha la duudsiyey jumlatan wa tafsiilan markaasaa waxaa la maraayey meeshan iyada ee nabiga uu ka baxay oo carabta dhexdeeda ah in ayada la guursadaa la maraayey eeddadii abbaa ka dhintay ilaa arooso yaa foolxumo la maraay qur-aanka markuu arrintaa noo sheegayey fii suurati annisaa walaa tankixuu maa nabax maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa inay guursan jireen ilaa maa qad salafaa la yihi waaba yeesheen xajiina markaasaa inahu kaana faaxishatan wa maktan wasaa sabiil ceeb iyo foolxumo dhaqan xumo har eebba wax waajibisa inaad qaawiso eedada aabbaha qaawiyey walaa tankixu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa ilaa maa qad salaf waa lasii dhaafay heerkaas waxaa la gaadhay awlaaddii adigaa dhashay in iyadoo nool la duugo naxariis darrada bahalnimada garaad xumada qur-aanku markuu tilmaamayey waidaa bushira axaduhum bilunha walla wajhu muswadan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqowm min suui maa bushira bih labuu ku fikiraya ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saa maa yaxkumuun guddoon xuma axad bani aadama adoo kalea eebba abuuray adiga aada dhashay isagoo nool godgeli waa lasii dhaaf ilaahay xaqiisii uu lahaa min alcibaada wa tawxiid ayaa dhagax iyo timir la siiyey xaqi ee bala heerkaasaa la marahay dabadeed qur-aankana yimid isagii baa la raacoo la rumeeyey raggii qabsaday qur-aanka bal ka war markaad abubakar sadiiq maqashid soo wadnaha ku gariiri maayo markaad maqashid cumar cismaan cali markaad maqashid raggii qur-aanka rumeeyee raacay sawaabaha iyo hooyadaa kama jeclin soo afar iyo toban qarni ka gadaal sidii wax nool nool nooguma muuqdaan kalgacaylkaan u qabno saan ugu xidhannahay sow laasim ma noqon magacooda markii la sheego radia allahu canhu in la kun iyo afar boqoloo sano baa marka magacoodii la sheego ilaahu ka raal noqon loogu darayo qiimigaasay gaadheen in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman kuwa wey amaa qoladii diiday markaad maqasho abijahal amaad maqasho abilahab maxaad odhanaysa lacnatullaahi calayhima qur-aankii bay ku sugantah idan ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadaxu bihi aakhariin wahaakadaa dawaalihi ka soo bilow waktigii maanta waa sida magaciisa meel lagu hayo meeshaan joognaa jirta adduunyadana meel ka dhaqaniyadaa jirta meel maanta luqmad laga helaayo ama lagu baryogalayo meeshaanaa ka jirta magaciis baa weli yaal dunida inteedii kale waa isku wada dhaxday marka waa mithaal la taaban karo takafala wuxuu kafaalo qaaday munziluhu allaha qur aanka dejiyey liman qof wuxuu kafaalo qaaday akhada qabsaday bihi qur-aanka an yuscida inuu dhulow siiyo oo uu ku libaano fi lxayaatayn alulaa waalaakhira addunya waalaakhira inuu labadaba ku dhuroobo oo adduunkana barwaaqiyo bashbash iyo nabadgelyo ku helo aakhirana uu janno tago baa alla kafaalo qaaday haddaan taa la yeelin maxaa dhacay dii la gaar maro iyadana dhegayso watawacada eebba waa goodiyey man acrada qofka ka jeedsada ee dhabarka u duwa rumayn waaya raaci waaya ku dhaqmi waaya oon falam yakhud qabsan bihi qur-aanka qabsan bishaqaaw bacawnimo iyo ayaan daro baa eebba ugu goodiyey inuu adduunkana silic iyo saxariir ugu dhinto aakhirana cadaab abada la geeyey aayaadka macnaha caddaynayana aada iyo aad bay u tiro badan yihin fii suurati albaqara wa fii suurati taaha wa fii ciddati suwar ukhra ayaa warkaa ku wada sugan yahay fa imaa yaatiyanakum minii hudan markaan kitaab idiin soo dejiyo faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa mixzanuun waman acrada can dikrii qofka sadiidee ma raba yira fa ina lahu maciishatan dankan adduunyada gudaheeda wuxuu ku leeyahay nolol cariiriya mataqaan nolol cariiriya waa inaad baad iyo biyo weydo nabadgelyo weydo col iyo cudur iyo abaar horta kuu galan kolkaad noloshaada qoonsanto adigiiba noloshaadii inaad qoonsatid oo ka carootid saad wax yeesho weydid soo waxna hayso ma toddoba boqoloo sano baan iska dhaqnay annagoo daalimiina kitaabullaahi dhabarka u dugnay in badan baa nala dulqaatay kullu tawiilin lahu daraf wax la arkoo dheerba yool la gaaru leeyahy yoolkii baa la gaaray fa ina lahu maciishatan bankan adduunkii wey aakhiraa timid wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa adduunka qofka qur-aanka ku rumayn waayo ku raaci waayo labada indhood baa laga bajinaya labada indhood markii laga bajiyana fagaarihii qiyaamaa la keenayo kolka intii indhaha qabtay ee ama durki lahayd ama meel dabcsan dayan lahayd baa dhalada looga joogsanaya kaso uma dhammaanin wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira waaad sheegtaa adduunka haddaan ku noola indhahan qabay meeshaan qiyaamada ee laysku jabay ee xariirigaa anoo indhalayn maxaad ii keentay rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu fi dunyaa basiira jawaabtii fartaa laga saara qaala kadalik astaahil waa kugu fiican tahayu sidaanaa kugu fiican maxaa jira atadka aayaatuna qur-aankii baa kuu yimid gurigaaga iyo golahaaga iyo goobtaad ku noolay waa lagu akriyey kadalika atadka aayaatuna fanasiitaa danaad uga baxday wakadalika alyawma tunsa indhihiina waa lagaa bajiyey wax kuu danaynaana malow idan qawluhu alxaqu walahu lmulku boqornimo eebaale warkiisaana runa qur-aanka wixii ka lacda adduun iyo aakhiraba baabay cadaab bay leeyihin watawacadda eebba waa goodiyey mana xaradla wixii ka jeedsada canhu qur-aanka oon falam yaakhud aanan qabsan bihi qur-aanka bishaqaawa ayaan darro fi daarayni adduun iyo aakhiraba waanahu kitaabka qur alkitaab kitaab sharaf badan wey alwaxiid mid labeeyaba male waa keligiis aladii kitaabka damina allaahu u eebba lamaano qaaday salaamatahu nabadgelyadiisa min annaqsi wax in laga dhimo wa ziyaada wax in lagu daro ilah baad lamaano qaaday inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun laxaafiduuna min aziyaadati wاnnuqsaani wاtabdiili watagyir inta waa laga xigdiyey lama bedeli karo wax laguma dari karo wax lagama dhimi karo wa annahu kitaabka qur-aanka alkitaabu wey alwaxiid ee keliya aladii kitaabka udamina allaahu ee luqunta u ritay salaamatahu ka badbaadidiisa min annaqsi wax ka dhimid wa siyaadati wax ku darin wa min atabdiili bedelid meel inta laga qaado meel kale xoogaa kale meeshii la keeno bedel wixii baa la qaaday wax kalea la keenay qureesh baa taa isku dayday nabiga inay ka codsadeen iyaga waa ku dhici kari waayeen kolkay ku dhici waaye bay nabiga u yimaadeen markaasay ku yidhaahdeen markii qur-aankii nabiga uu ku dul akriyey ayaa waxay ku yidhaahdeen ama xarafkaa naga bedel ama mid kale noo keen aw bedilhu markaasuu ku yidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi oo miyaan bedeli kara mashaqaan ku leeyahay adinkoo kaleanahay samadaa laga keenay waxna kuma dari kara waxna kama dhimi karow idan allah kafaalo qaaday wa mina tabdiili bedelid qaarkiis inta la qaado wax kale la keeno wa takyiiri doorin wa baqaa'uhu joogidiisa qur-aanka baa eebba damaano qaaday xataa yarfacuhu ilaa uu eebba ka qaato qur-aanka ilayhi ilallah eebbaweyne xaggii goormaa la qaadayo cinda aakhiri ajali haadihi alxayaa noloshaan adduunkan ku noollahay eetana madasheeda markay dhammaato aakhirkeeda la qaadi doono goortaa eebba qaadi doono intii ka horreysa sidiisuu ahaanaya far lama gelin karo xataa yarfacuhu ilaa eebba uu ka kor yeelo qur-aanka ilayhi ilallah eebbaweyne xaggii cinda aakhiri ajali haadihi alxayaa noloshaan oo madasheeda gadaasheeda agteeda wadaalik sida aynu qur-aanka ku sheegnayna liladilla daliilyaal baana tusinaya annaqliya rabbiga rasuul laga maqlay waalcaqliya maskaxda lagu garan karo ataaliya ee soo socota wey aladilatu naqliya adiladii naqliga ahay ikhbaaruhu eeba waramidiisa tacaalaa korahaye bidaalika sida aynu qur-aanka ku sheegnay ayuu wuxuu eebba ugu warramay fii qawlihi eebba hadalkii gudihii uu yidhi tabaarak waxaa ceeb la-aaday khayrkiisu batay aladii allaha nazala daajiyey saddex iyo labaatan sano wuu soo degaayey bixasabi ilmasaalix kolba sida loogu baahan yahay iyo mashaakilka jira ayuu xallin jiray tabaaraka waxaa hufnaaday oo ceeb la-aaday aladii allaha nazala dadejiyey alqur'aan alfurqaan qur-aankan kariimka ee xaqii iyo baatilkii xaaraamtii iyo xalaashii saxiix iyo faasidkii iimaankii iyo shirkigii kala qaadqaaday calaa cabdih eebbaweyne addoonkiisa korkiisa ku dejiyey liyakuuna addoonka inuu noqdo lilcaalamiin uun idaylkii wey bashar keliya tabama caalamaasi wallaahi wey dunida idaylkeed ayuu ugu digayaa qur-aanka liyakuuna inuu addoonkii lagu dejiyey wahuwa muxamadun sala allahu calayhi wasalam inuu addoonka noqdo lilcaalamiina uun idaylkii nadiiran mid u digow wa fii qowli eebba qowlkiisa gudihiina warkaanuu ku sheegay naxnu rabulcizati waaljalaal annaga eebbaweynaa baa naqusu akrinayna calayka ayuha arasuulu alkariim adiga dushaada waxaan ku akrinaynaa axsana alqasas war laysku dul akriyo kan ugu wanaag badan wey idan waxaad ogaatay qiso haddaad rabtid tan ugu qiimi badan qur-aankaa laga helaa meel kale lagama helow marka tarbiyada ee tacliimta dadka ka shaqeeya barbaarinta iyo waxbarashada markay sheeko beenaan carruurta u alifayaan axsana alqasas haddii qur-aanka looga sheekeeyo nebiyullaahi yuusuf iyo nebi aadam iyo awlaadiisii iyo wixii ka dhacay sheekooyinka haddii loo sheego sow nabad ma ahaateen kolka sheeko laysugu waramo tan ugu wanaag badan waa midan alqur'aanu alkariim ku sugan naxnu annaga eebbaweynaa baa naqusu akrinayna calayka adiga rasuulkaa korkaaga axsana alqasas war laysu sheega kan ugu wanaag badan wey bimaa kii baanu kuugu akrinaynaa an awxaynaa waxyoonay ilayka adiga rasuulkaa haada alqur'aana qur-aankan oo kana aan ku waxyoonay markaasaa nabiga loo abaal sheegtoo la yidhi wa in kunta suubane waxdahay min qablihi qur-aanka intaasan kuu iman kaafil midaan wax ogeyn wax moog la min alkhaafiliin inta wax moog baad ka mid ahay bashar buu ahaa markaa reerku uu ka dhashay iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku koray diini kuma soo dhowaanin ismaaciil ibni ibraahim calayhi salaam ayaa ugu dambeeyey isna intee qarni baa laga joogay kolkaa cajiimta iyo shaam iyo meelaha ayaa dhaamay oo nebiyaal iyo rasul joogi jireen laakiin midaan mako ma jirin walidalika yaquulu lmawlaa tabaaraka wa tacaala eebba wuxuu yidhi wamaa aataynaahum min kutubin yadrusuunaha wama arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir horta ayaa dadba u diray waa tayxanaayeen wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir hortaa digaba umaanu dirin waa dayacnaayeen kolkaa in nebi maxamed laga bilaabo xaq bay u lahay isagii baa meelo badan qur-aanka lagula hadlay mitlu qowlihi tacaala wawajadaka daalan fahada adoon waxba gacanta kuugu jiri iska hafagsanaya <coughs> baa eebba ku helay kolkaasuu fahada eebba qur-aankiisa kugu hanuuniyey nebigii baa lagu leeyay wawajadaka bualan fahadaa wa fii aakhiri suurati shuura xamiim xaysinqaaf aakhirkeeda wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii ma lkitaab wala aliimaan kitaabna wuxuu yahay ma aadan ogeyn iimaanna ma aadan ogeyn markaasaan kuu waxyoonnay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan qur-aan lagu noolaado qofku galo waa noolaanaya qofku ka maqan yahay waa dhintima nool haba dhaqdhaqaaqo nafta ha ku jirto biyaha cabo hallama ah biqowli rasuul sala allahu calayhi wasalam hadalkii nabiga u daliila uu yihi qofka muuminkaa aladii laysa fii qalbihi shayun min alqur'aan kalbeyti alkharib aqal laga guuro onaa ukulaasha ku dhashay shimbira hargalaan dawacooyinka galaabaxaan buu la mid yahay qofka muuminaa aan qalbigiisa ku jirin shay-un min alqur'aan qofku ku jira maxaa la yidhi kaas waa garanay aqal onooho laga guuray wey kan waxaa la yidhi man xafida alqur'aan faqad istadraja anubuwata bayna jambayhi kayra an laa yuuxaa ilayh qur-aanka qofka yaqaan nabinimoodii waa wataa waxyi cusub baanu imanayn maahaane macnaa wixii nabinimoy ahayd wy faqad istadraja anubuwa nabinimuu dhex bayna jambayhi labadiisa dhinac dhacdood qur-aankii baa ku jira hayra an laa yuuxaa ilayhi u iman maayo wax qiyaamo waxaa la isku abaalmarinayo dhaqankaad qur-aanka leedahay ilaah hortii markii la tago waxaa lagu leeyahay iqra warqa qur-aanka akri waratilhu kala dhigdhig kamaa kunta turatilhu fi dunyaa saaad u akrin jirtay fa ina aakhira mansilatika darajadaada meesha u dambaysa cinda aakhiri xarfin minhu wey suurad baad ka taqaanay jis baad ka taqaanay aakhirkaa taqaanay giddigiisaa taqaanay halkii xarafba darajaa lagu dalacsiinayo idan meesha aad ku dambaynayso waa meesha qur-aan kaaga dhammaado wey kolka jaranjar aad fuulaysa jaranjaraa ku wada marka xarafkaad ku dhawaaqdaba darajuu ku bootinayaa kii kale daraja markaasaa lagu leeyahay iqra' waratil kamaa kunta turatiluhu fi dunya warqa darajadaana fuul xaggee degaysa fa ina aakhira mansilatik mansilada kuu dambaysee degayso cinda aakhiri xarfin minhu xaraf qur-aanka ka mida ka u dambeeya markuu kaa dhammaado yaad wax ku eedaysa jusaad baratay jus camo allahu akbartaa taqaanay qul wallaha labada qul acuudu yaa taqaanay meelahana lagu geyna yaad wax ku eedaysa wa in kunta waxaad ahaatay min qablihi qur-aanka ka hor la min alghaafiliin dadkaan waxba ogeyn yaad ku jirtay wa fii qowlih eebba qowlkiisa gudihii caza kaadkaa uunkiisa wajalla eebba weynaaye inaa annaga eebba weynaa rabulcizati waaljalaalba anzalnaa dejinay ilayka ayuha arasuulu alkariim subare waxaan ku dejinay alkitaab kitaabkan qiimiga badan oo ah qur-aanka kariimkaa bilxaqi run baan la dejinay wayaa rab maxaadna ula dalahay litaxkuma inaad gar naqdid bayna annaasi dadka dhexdiisa bimaa qur-aanka araaka allaahu eebba ku tusiyey ayaddan waxay gabagabaysay laba is haysataa maxaa lagu kala bixin kara nebigii bimaa araaka allahu haddii la yidhi wixii ilaah ku tusiyey qur-aanka laa bicaqlika walaa bira'yika walaa biqaanuuni albashariya xeer iyo dhaqan iyo qof bani aadama waxay la noqotay halla kama jiraan litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah wixii ebba ku tusiyey min alqur'aani alkariimi wa sunnati nabawiyow maxaa jira wax u qalma dadka oo kala hagi kara oo cadaalad buuxin kara oon qur-aanka ahaynba lama arko limaada waxa uu sababa waxa uu sababa qur-aankan waxaa dejiyey eebba og wixii lasoo dhaafay iyo waxa la mudan doono iyo waxa maanta la yahay lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna daalika wamaa kaana rabbuka nasiya allahaasaa dejiyey idan isma khilaafi karaan xawaadis waxa ka dhacaya dunida iyo qur-aankaas ku beegan barashuu rabaa qur-aanka markaa bimaa araaka allahu ama almakhluuq xeer baa la dejinaya haddii la yidhaah aqoon-yahano iyo dakaatiro iyo abwaano iyo waayeel baa laysku daraya gaar baa loo bixinaya qawaaniin dejiyaa laleeyahy oo maxay og yihiin wixii shalay lasoo maray maogi waxaase beri la mudan doonaa maogi dunidasa maanta waxaa ka jiraa maxay ogyihin waxay sheegeense muxuu noqon karayo ayagaan bogeyn injirta qadaadkooda cunaysa intay ka kooban yihiin bayan ogeyn caqligooda iyo garaadkooda iyo naftooda meel ay ku jirto ayayan ogeyn taksiga dhabarkooda fulayaan ogeyn waxaan muxuu sheegi karaa walidaalik kharaabka adduunyada ka dhacay waa markii manhajkeeba laga leexday wey misaal aad ku garataan baan idin siinay nin farsamo yaqaana wax hadduu sameeyo hal matoor ka soo qabo nin baasu uu kacaa ku faayey oo birba biri uu qabanayey baa wuxuu ku guulaystay inuu xoogaa matooro sameeyo teeb wax lagu qoraba ha noqdo wuxuu samaynayaa teebkiisa ayar ama matoorkaa uu sameeyey buug wuu leeyahy intaasoo qodob buu ka koomaa saasuuna u shaqeeya waxaasaa u dana matoorka waxaasaa u daran kanaha laga ilaaliyo kanaha lagu wado matoorka ninka loo dhiibaya ku shaqaynaya kan wuu sameeyey waa inuu isla haysta buuggii matoorka ka hadlaayey iyo macluumaadkii ninkan uu baray ninkii markaa motoorkii gata waxaa la isugu darayaa macallin iyo buuggii barba sida loogu shaqeeyey laleeyahy sidaasaa markaa motoorkii ku hagaagaya weliba qabxu khiyaar meeshii ka halowda wixii lagu kabilaa lahaa iyo alaabbaa la diyaarinayo hadhow saaxaddii baa kaa fadhiisatay sharkadii laga gaday u tay iyadaa haysa alaabteedii sidaasaa dunida markaa ku soconaysa maxaad u malaynaysaa kolka aan aniga matoorkii ku dhex dhaco ilaa anaa ku shaqay ku shaqayna soo horta anigii warjeefi maayo matoorka isna soo guban maayo dunidiina soo kharri maayo matoorka wahaakada ilaah markuu dunidan isku rakibay cirka sameeyey dhulka sameeyey uunka sameeyey kitaabkaanuu dejiyey nebi maxamed oo u barayna wuu soo diray wuxuu yidhi kitaabkaas ku dhaaqma nebi maxamedna ka barta markii laga lexday maxaa dhacay kolka dunida inay isku hurtaa dhacday tillaabna inay qadaaha u malaynina inay ka sii darto maahane haddaan dib loo noqonin oo nabigii tacaaliimtiisa iyo kitaabkii qur-aanka aha loo noqonin matooradu waa qarxaya makiinaduhu waa jajabaya waa kaa mid eebbaweyne hadalkii meesha abukaataa ku baaba-ay walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman mujrim dembiilaha bukaata in loo qabtaa ma banaana maxaa loogu qabanayaa tuug wey waxbuu xaday khamruu cabay waa zinaysay waxbuu dilay wixii waa muxaqiq abukaataha loo qabanaya muxuu ku hadlaya maxaase loogu qabanaya waa mujrim dembigiisa cad yahay daliilkeediina waa haysataan walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman laakiin qof la dulmaayo hadduu yahay oo laga gardaraya qof wujud bixiya ha loo sameeya maalis naaqis hadduu yahay waa ilmo yar waa waayeel afkii ma yaqaan waa jiran yahay waa agoon ha loo sameeyo wax wujud bixiya laakiin daalim mujrima maxaa loogu garbixinaya waatan aayaddii walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniin dhagarowyaalka khasiima midu doodow wa fii qowli eebba hadalkii yaa ahlalkitaab si gaara waxaa loola hadlay wixii kitaab la siiyey yahuud iyo intaad sikiijinaysaan madaxa taagaysaan ka imaada waxaad sheegaysaan waxba gacantiina kuma jiraan nabi cusub iyo kitaab cusub baa laydiin soo diray labadii rumeeya oo raaca wey iyo ahlalkitaab yahuud iyo nasaar iyo wixii kitaab la siiyo qad waxaa dhaba inuu jaakum idiin yimid rasuuluna annaga eebaweynaha rasuulka aanu soo dirnay wahuwa muxamadun sala allahu calayhi wasalam baa idiin yimid yubayin hawshiisu waa maxay hawshiisii dhegeyso yubayin wuxuu caddaynaya lakum adinka kahiiran in badano mimaa kii ka mida waa diintii aad kuntum ahaan jirteen tukhfuuna kuwa qariya min alkitaab towraad iyo injiil iyo kutubtiinnii aad wada daboosheen wixii waa laydin caddaynaya wayacfu wuxuuse iska dhaafaya can kasiirin in badan oo waxaan xukun islaami ah ku jirin inuu iska dhaafaa laga yaab oo nabiga tilmaantiisa iyo axkaamtii eebbe bay wixii wada qarin jireen kolkaa waxay dani ku jirtana diirkaa laga qaadaya waxaan diirka qaadidiisa dan weyn ku jirin danbu uga baxaya yubayinu lakum wuxuu idiin caddaynaya kasiiran nin badano mimaa kii ka mida ad kuntum fi dunya ku ahaan jirteen adduunyada tukfuuna kuwa qariya min alkitaab ad kitaabkiinnii tawraadaha iyo injiilaha ka qarin jirteen wayacfu wuxuusan u dangelayn oo iska dhaafaya can kasiirin in badan kolka fursadii ugu dambaysay dhegaysta qad waxaa dhaba jaa-akum inuu idiin yimid min allah eebbaweyne xaggii waxaa idinka yimid nuurun iftiin oo nebi maxamed waa kitaabun iyo kitaab kitaabkaas oo mubiinun waxa loo baahan yahay dhammaanta caddaynay idan nabiga iyo kitaabka labadaba nuur waa lagu sheegay hadda meeshaan nuurka nabiga wey kitaabkiina magaciisaa la sheegay wa fii suurati takaabun baa qur-aanka nuur lagu sheegay nabigana magaxiisii lagu sheegay faaaminuu billaahi wa rasuulihi darajadiisii wey huwa anuur aladii anzalna idan nabiga iyo qur-aanka nuurna waa yihiin labaduba qad jaa min allah eebbaweyne xaggi waxaa idinka yimid haddaad ayaan leedihiin nuurun baa idin yimid iyo wa kitaabun kitaab oo qur-aankii ah kitaabkaasoo mubiinun wax loo baahan yahay dhammaantii caddaynayo yahdi wuxuu ku hanuuniyaa bihi kitaabka allaahu eebbaweyne man qofka itabaca raaca ridwaanahu eebbaweyne raallinimadii oo islaamka ah qofkii raaca subuula salaam nabadgelyo wadadeed wey sidaa kitaabkuu nuuru yahay ama u qiimi badan yahay ummadda uga wada faa'iidaysan mayso ee qofkii eebba ku hanuuniya ayuunbaa ka faa'iidaysanaya haddii waa hanuuniya bihi qur-aanka allaahu eebbaweyne man buu ku hanuuniyaa itabaca raacay ridwaanahu eebbaweyne raalnimadii islaamka wey waradiitu lakum ulislaama diinan subuula salaam nabadgelyo wadadeed uu eebba ku hanuuniyaa wayukhrijuuhum dadka islaamnimada qaata eebba waa bixiyaa min adulumaat gudcuryaal kufriga shirkiga shakiga jahliga dalaalka xeerka qowmiyada qurunkaasoo dhan mugdi wey qalbigii dilaya naxariistana ka qaadayo kolka diin la-aanta waxaa qalbigeenna dilay wey dabacna loo inooga waayey an aan carruur iyo haween haddaan isdilayno wixii gaashaan qaada inuu isdilo sunnatullaahi fii khalqihi waa ahaan jirta laakiin bilcan maxaa loo dilay canug yar maxaa loo dilaayey waayeen yeel cutiya maxaa loo dilay wadaad kutubtisa wata maxaa loo dilay marka waa min adulumaat qalbigii baa dhintay madoobaaday naxariistii ka tagtay ibliisku kaadiyey diin barteed baan jirin hawiya naf baa qofkaan hogaaminaya kolka qof meel iska maraayo mal haddaan laba shilin ka helo wa isaga nasiibsanaya xabad futad oga dho waad baarbaartay waxna waa ka wey wayukhrijuhum eebba waa bixinaya min adulumaat mugdiyaad ila annuuri iftiin biidnihi eebbaweyne idankii wayahdiihim raallinimada eebbi islaamnimo dadka raacay wuxuu eebba ku hanuuniyaa ilaa siraatin jid mustaqiimin toosan wey waa maxay jidka toosan waa qur-aankii laftiisii sana walbaba laloo fasiray ilaa siraati mustaqiim fii suurati alancaam wa ana haada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu isaga raaca walaa tatabicuu subul jidka la iska ilaaliyo waxaan isaga ahayn iska ilaaliya jidkaan faa'iida darisa maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah, fatafaraqa bikum can sabiili awalan markaad jid kala qaadaan jidaan qur-aanka in lagu heshiin maaye idinkii baa kala tegaya wey idinkii awalna maxaa laydin faray واctasimuu bxabl اllaahi jamiiعا walaa tafaraquu xarigga eebba isla qabsadaan ku kala tegin kolka fatafaraqa jidkii kale la samaysto idinkii buu idin kala qaadaya awalan wa haaniyan can sabiilihi kii ee buu idinka turkinaya maxaa ku haysa marka idinkiina waa kala dhimateen waana isku dhimateen eebbana waa kala dhimateeno jidkiisii ka tagte fatafaraqa bikum can sabiili bay idinka qaadaysaa kolka asiraadu lmustaqiim huwa alqur'aanu alkariim wa fii qowli faman itabaca qofka raaca hudaaya kitaabka aan dejiyey falaa yadilu fi dunya adduunyada gudaheeda baadi ku noqon maayo walaa yashqaa fi laakhira aakhira gudaheeda bacaw ayaan daran ku noqon maayo jannu tegayaw waman xarada qofka ka jeedsada can dikri aniga eebbaweynaha qur-aankayga xaggiisa oo aan rumaynan raacin fa ina lahu kaa wuxuu leeyahay maciishatan nolol lankan cariiri ah nabadgelyo male cunto male waxal dhamiyo male wanaxshuruhu waa kulminaynaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda fagaaraha waxaan keenaynaa ah, ama isagoo indhaha ka buqsa wa fii qowlihi jalla wacasa fii qowlihi rabbi hadalkii xasakaadka uunka wajalla weynaaye uu qur-aanka markuu eebba tilmaamayey kitaabun kitaab casiizun jiiri ah oon la loodin karin intuu kun iyo afar boqol oo sano dhaafay baa waxna lagu dalilayaa waxna laga dhimilaya isagaa sharafay u dhan tahay oo jiiri ah oo xoog badan kitaabkaasoo casiizun jiiri ah xoog badan laa yaatiihi albaatil iman kari maayo wax buriya qur-aanka min bayni yadayhi hore uga iman maayo iyo kutubtii hore walaa min khalfihi gadaalna uga iman maayo intuu eebbe ka qaato isaga unbaa jiraya sidee u doorin karaa waaba tansiilun dejine min xakiimin eebbe murti badan ee maamul wanaagsan ee shay la arkaba meeshuu ku habboon yahay dhiga baaba dejiyey xamiidin la ee see loo burin karaa wa fii qowlih eebba weyne hadalki subxaana nasahnaya uu yihi inaa anaga eba naxnu anaga eba tawkiid ayaa nasalnaa dejinay adikra qur-aanka dikri haddaad maqashid waa qur-aanka laakiin dikri haddii la yihi ama xatra la yihi dheelka wey dheelka caamadow nasalna dikra markaad qur-aanka aragtid in huwa ilaa dikrun wa qur'aanu mubiin waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi inaa naxnu nazalna dikra laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum fadkuruunii adkurkum markaa dikri qur-aanka wuxuu ku xusuusinayaa danahagii oo dhan ilaahay ku abuurtay nabigii laguu soo diray wixii kugu waajibay wixii lagaa xarimay aakhiradaada adduunkaaga intaasuu ku wada xusuusinayo marka dikri baa la yidhaah innaa naxnu nazalna dikra annaga eebbaa dejinnay cid kale ma dejin wa innaa annaga eebbaa baa lahu dikrigaan dejinnay maxaafiduun tabdiil iyo takhyiir iyo ziyaado iyo nuskaan annagaa ka ilaalinayna ma dhacaysa laba ikhbaaru rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisii baa warramay rasuulkii almunazal la dejiyey qur-aanka caleyhi korkiisa sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi nabiga hadalkiisa muxuu yihi alaa hooyay tanabahu waclamu ogeysiis iyo baraarug alaa hooyay tanabahu baraaruga kor u qaada madaxa wax fahma waclamuu ogaada inii aniga rasuulkaa uutiitu lkitaab qur-aankii baa laysiiyey wa midlahu qur-aanka masalkii yaa la jira sunnadii wey markaa qur-aankana waa laysiiyey sunnadiina waa lagu sharxay wa fii qawli nabiga hadalkiisii dhegayso khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah abuu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah baa xadiidka bixiyey saad ummad ba u tihiin waxaa idinku fiican qofka qur-aanka barta ka gadaalna dadka bara laba daraf wey awalan waa inaad baratid wa thaaniyan waa inaad waxbartid maxaad noqonaysaa dadka qofka ugu fiican qofka ficnaantiina aan barano ficnaantii nafteedii aan baranno khayrukum qofka idiin ficnaan badan man ruux wey rag ha noqdo haween ha noqdo carab ha noqdo cajami ha noqdo cadaan ha noqdo madow ha noqdo man mawsuul mushtaragow lama kala leh inna akramakum cinda la adqaakum wey kolka waxaad ogaateen ictibaarta eeba agtaal tixgelinta u eebba tixgeliyo ama miisaanka uu wax saaro ee wanaag iyo xumo innaga waa naqana agteenna miisaanka yaalla waxaa wey wax bartood riyaalaada ma haysta ma dhaqan yahay qofka magac weyn ma leeyahay mansab ma haysta melig ma yahay wahaakada waa kaa miisaankeenii kii eebana waa kana khayrukum kan idiin fiicnaan badan man waa qof tacallama alqur'aana qur-aanka bartay lafdan wa macnan buu labadiiba bartay wa callama ka gadaalna dadkii baray wa qawlu nabiga qowlkiisa uu yidhi ilaa xasada waa soo marnay kamashi iyo maraja ma jirto laysmajartay ilaa fitnatayn laba khasladood baa laysku majaran karaa rajulu nin weeye ka hore ataahu llaahu eebba siiyey alqur'aan qur-aankiiba eebba siiyey oo fa huwa isagii yatluuhu qur-aankiibuu akrinaya ana alleyl habeenka saacadihiisa wa ana annahaar maalinta saacadaheeda ka labaad wa rajulu nin aataahu llaahu eebba uu siiyey maalan xoolo xalaala fa huwa isaguna yunfiquhu maalkii eebba siiyey buu faraqaya qaybinaya ana ley habeenka saacadihiisa waana annahaar maalinta saacadaheeda imaamu albukhaari baa wariyey wa qowluh nabiga hadalkiisa wuu yihi maa min alambiyaa nebiyaal ka mid maaha nebiyu nebi ilaa haddii nebi jiro waqad ucdiya nebi kasta lasi min alaayaat mucjizooyin iyo aayaad lagu dhaqmo maa qadar baa laga siiyey mithluhu qadarka inta lamida uu aamana rumeeyo caleyhi qadarka kolkii albasharu dadka wa inamaa hase yeeshee kaana aladii qur-aankii wey uutiituhu anigaa laysiiyey wix oo dhanba ka weyna wuxuu noqday waxyan war uu awxaahu llaahu eebba ii waxyooday ilaya aniga oo ilaa yowma alqiyaama fa arju saa darteed waxaan xaggeeba ka filaya an akuuna inaan aniga maxameda noqon doono akharahum akhara alambiyaa nabiyaalkan ugu badan taabican dabagale oo nin igu umada ma jiri doono wey yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wey imaam muslim baa wariyey marka qiyaamada la tago nabi la arkaaba wuxuu la iman doonaa intii rumaysay markaasaa nabigu yihi fayaatiya nabiyu baa iman doona wa macahu rajul warajulaan nabi qof keliyatu wada qof labaadba ma rumay nabiyullaahi ibraahim meeshuu ka dhashay ee nimannimada lagu siiyey ciraaq wey fa aamana lahu luutun luut keliyataa ku rumeeyey ciraaq waxaa iman doona markii mid laba wata iyo mid saddex wata midaan lalaba socon oo rumayn la rumeeyey daayi kolkuu reerihii u yimid dacwad iyo diintu u bilaabay luqunta laga ridoo la gowracay falima taktuluuna ambiyaa allah min qablu in kuntum mu'miniin markay waxay yimaadaan ma waxaa imaan doonaa goosan xoogaa leh markaan dad fiican arkoo soo baxay baan idin moodaayoon idhaahdaa kuwa ma ummaddaydiiba waa badan yihiin kolkaasaa la yidhi may muusa wa qawmuhu qoladan soo muuqata waa muusiya qadarkiisa su qoladaadii waa iman doontaa iska safraa buu yidhi ka gadaal baa dhan walba laga soo baxaa buu yidhi xaggaan daya sawaad cadiim xaggaan daya sawaad cadiim xaggaan daya sawaad cadiim xaggaan daya sawaad cadiim dhankaan eegaba hir baa ka soo baxay markaasaa la yidhaahdaa waa tan ummaddaadi jannada boqol iyo labaatan saf baa la gelina boqol iyo labaatan saf weeye dadka jannada gelay boqol iyo labaatankaa saf saf walba intee la egyahay adduunka muggi buu laegyahay adduunka muggi buu saf walba la egyahay kolka afartan saf bay ummadii hore isugu tegayeen annagana siddeetan saf baana kolka adduunyada muggeed siddeetan goor ma yeelan in la cariirsadaa loo baahanya sida laysu dhamo leerkaxa fadhiga hurdadan badan iyo hadalkan badan iyo howla-aantan meel laguma gaarayo hala dhaafa naaga naagaysnimada erka ha la aado kolkaa nabi la arkaba in ku filan lasi aniga sakayga waa waxyi faarju waxaan ku daraynaya an akuuna inaan noqdo aktharahum nebiyaal ninka ugu badan taabican dadka yowma alqiyaama wa fii qawli wuxuu yihi nabiga low kaana muusa aw ciisa haddii nabi muuse amuu nabi ciise ahaan lahaa xayan mid nool lam yasachu uma waasax noqdeen ila itibaaci inuu dadkayga ku darmow odaynimadiisii buu noo sheegay arrinta ay ku timid qisa ilaahay in sayd cumar uu arkay warqad ay ku taal warqadihii buu ka qaaday kii awaday wuu akhriyey way cajabgeliyeen markaasuu nabiga ula yimid ee rasuulilahi warqadaan arkay towreed baa ku taal waan akhriyey aad bay u yaableeyihi nabiga meeshaa mayr ugu dambaysay wuxuu yihi markaa towraad la yaabaysa cumarow qur-aankii lagugu soo dejiyey aniga laygu soo dejiyey dartaa loo soo dejiyey towreed ka qiimi badnaa wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam war dheer buu jeediyey waxaa ka mid ahaa ana xadukum min annabiyiin wa antum xadii min alumam idinkana umad ahaan qaybtii eebba isyaatihiin nebigiinniina waa anig muuse iyo ciise towreed baad waddaa ee hadday muuse iyo ciise maanta noolaan lahaayeen gadaashayday fadhiisan lahayo anay daba socon laha qur-aankuna sidii buu ku yimid awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutlaa calayhim ina fii daalika laraxma wadikraa liqowmi yuuminuun xagga loo hanqaltaagayo maxaa qur-aanka loogu qancilayahay maxaa ka fiican oo la helaya kolka haddii loo dulqaadan waayey oos nabiga ka kululaaday towraad iyo injiil oo kitaab eebba soo dejiyey in lagu adfaanfaaniyo maxaad u malinaysaa xeerkii iyo qaanuunkii talyaani iyo faransi iyo ingiriis laga uruuriyey qur-aankiina lagu bedelay hadduu maanta nabiga u joogo maxaad umalaysa iyadana waa imanaysa qiyaamada marka la tago oo intuu na aqoonsada nabiga yidhaahdo ummatii ummatii ilaahu kuwan waa ummadaydii iisoo leexi in nabiga la kuuroo la yihaa innaka laa tadri maa axdasuu bacday intaad joogtay waad joogtay haddaad soo dhimatay wixii la sameeyey maxaad ka ogtay oo maxay sameeyeen maa zaaluu yugayiruuna wa yubadiluun kitaabkii qur-aanka ah iyo sunnadii daahirka ahayd eed u sheegteed uga timid banaankaa laga maray waddooyin baa la samaysay markaasaa nebiga kow cadooda fasuxqan liman hayara bacdii wabadel naar ha lagu dheereeyo qofka kitaabkii qur-aankaa een ogaa udgoonkiisa iyo macaankiisa iyo sunnadii daahirka ahay qofka bedelay xeer degsaday dalow naar ha lagu ridow walidaalika waxaan la dhawaaqay wax maa waxaas intii la yska dhaafo alkitaabu wasunna car kuma gadoomin in loo yimaado haadaa huwa daydanuna low kaana muusa aw ciisa xayan lam yasachu ila tibaaciw abu yaclaa wariyey <clears throat> saddex iimaanulbalaayiin balaayiin baa rumaysa waataynu nidhi alfu alfi alfi wey min almuslimiina ka mida maxay rumeeyeen bianna alqur'aana kitaabullah inuu yahay wa waxyuhu eebba ku dejiyey inuu yahay awxaahu eebba waxyooday ilaa rasuulihi wuu waxyooday waictiqaaduhum intaxmiya gelintooda aljaasimu goona bidaalika ay gooyeen maca tilaawatihim akhrintooda iyo wa xifdi akarihim intoodii badnay dusheynay ka qabatay lahu qur-aanka wa camaluhum ku dhaqmidooda bimaa fiihi axkaamta qur-aanka ku sugan ay ku dhaqmeen min sharaa'ica sharciyaal ee bajideeye iyo wa axkaamin guddoomo wey aladillatu alcaqliya kow ishtimaalu lqur-aan qur-aanka wuxuu gudaha ku sitaa qur-aanka alkariim wanaagga badna cala alculuum cilmiyaalo almukhtalifa kala gadisnay alaatiyati imanaysay maca ana saaxibahu saaxiba alqur'aan oo nebi muxameda almunazal ee la dejiyey qur-aanka caleyhi korkiisa umiyun siduu ku dhasha uu yahay lam yaqra' nin wax akriyey maaha walam yaktub qatu weligii waxma xariqin walam yasbiq lahu uma hormarin an dakhala inuu galay kutaaban dugsi walaa madrasatan iskool ma gelin albatata haba yaraata wey culumtii maxaa ka mida alculuumu alkowniya cirka dhulka hawada bariga baxarka biyaha dhagaxa geedka alculuumu taariikhiya nooshii basharka aadam iyo nuux iyo huud iyo luud iyo saalix iyo ibraahim iyo muuse iyo ciisa iyo ummadahoodii iyo wixii lasoo maray alculuumu taariikhiya alculuumu tashriiciya waalqaanuuniya tawraad iyo injiil iyo sabuur iyo kutubtii alculuumu alxarbiya wasiyaasiya dagaalkii ummadaha ka dhexdhixi jiray iyo siyaasiya hogaaminta ummadaha la xukumi jiray boqoradii daaluud oo kale iyo wixii muluug jirtay intii uu ka sheekeeyey haddaba faishtimaaluhu qur-aanka kulansigiisa calaa haadihi alculuum culumtaa badan uu qur-aanka shamlistay almukhtalifa kala gedisnaydba daliilun qawiyun tusaal xoog laha calaa annahu qur-aanka kalaamullah eebba weyne hadalkii yahay tacaala eebba korahaye waa waxyun inuu yahay wax dejiyey eebbe minhu min allah eebba xaggii laga dejiyey id ilcaqlu garaadka basharigaa ayaaba yuxiilu diidaya suduuru haadihi alculum culumta inay ka soo fushay can ummiyin nebi moxamedo suu ku dhashaya lam yaqra aan wax akrinayn walam yaktub qadu aan weligii wax riqin laba taxadila eebba weyne afgoyntiisa allihii munzilihi qur-aanka dejiyey baa wuxuu afgooyey alinsa dadka iyo waljina labadaba wuxuu ku afgooyey cala alisyaan bal inay la yimaadaan bimidlihi midli qur'aan qur-aanka wax lamida biqowlihi goorta eebba yidhi qul rasuul suubano waxaa tidhaahdaa lawallaahi baan ku dhaartay ilaah weyne waaxidkaa isagaa isku dhaaranaya in ijtamacad hadday kulanto al-insu dadka iyo waaljinnu reerkaa kale kuna kulmaan calaa inay la yimaadaan korkeed bimidli hada alqur'aan qur-aankan oo kana mid lamida inay la yimaadaan ay ku kulmaan laa yaatuuna la iman kari maayaan bimidli qur-aanka mid lamida iyo mid ku dhow midna walow kaana haba noqdo bacduhum qaarkooda libacdin qaarka kale daahiiran miduu gargaaro gacansiiyo wey kamaa taxadda sida loo afgooyey eebuu afgooyey fusaxaa alcarab carab aftahamadeedii iyo wa bulaqaa'ihim kuwii iyaga ugu codkarsana calaa lityaani laymaatin bicashri suwarin toban suuradood min midlihi midli maxamed oo kale ama qur-aanka lamida bal bisuura toban warkeeda midbaa markii dambe laga dhigay waxidatin mida facajazuu waa daleen banjare walam yastadiicuu ma ayan awoodin fakaana haada arrinkaa wuxuu noqday akbaru daliil kaana haada kaas wuxuu noqday akbara daliilin daliilka ugu weyn wa aqwaa burhaan xujaka ugu xoog badan calaa annahu qur-aanka kalaamullah eebbaweyne hadalkii inuu yahay walaysa uusan ahayn min kalaami ilbashar cid hadalkii fii shayin haba yaraata wey saddex ishtimaaluhu qur-aanka kulansigiisa calaa akhbaari alghayb wax qarsoon warkii ayuu kulansaday alcadiidati ee tiro badan waaladii tii dahara u muuqday bacduhaa qaarkeed wuxuu u muuqday tibqa maa akhbar qur-aanka wuxuu sheegay buu ku yimid bilaa siyaadatin walaa naqsin sida dagaalkii ruum iyo faris oo kale alif laamim gulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi khalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniina lilaahi alamru min qablu wa min bacdu kolka markii sidaa eebba u sheegay dagaal baa dhacay ruum iyo faris faris baa adkaatay ruum baa laga adkaaday bidci siniin toddoba sana gudahood bay ruum ku adkaan doonaan sidii bay noqotay afar maadaama mar haddaa arrinku yahay qad ansala allaahu eebba weyne inuu dejiyey casakaadka eebbe uun idaylkii wajalla weynaaye haddii eebba kutuban dejiyey ukhraa kale in qur-aanka ahayn sida tawraad iyo injiil iyo zabuur oo kale calaa kayri muxammadin maxamed kayrkii daawuud iyo muuse iyo ciise oo kale hadduu ku dejiyey sala allahu calayhi wasalama ka tawraad oo kale calaa muusa lagu dejiyey walinjiili oo kale calaa ciisa lagu dejiyey calayhima muuse ciise korkood asalaam nabadgelyo ha aatee haddii arrinkaa hore u dhacay lam yunkar lama diidi karo an yakuuna alqur'aan qur-aanka inuu ahaado qad anzalahu llah eebba miduu dejiyey tacaala korhay kamaa sidiisi lamide eh, unbuu eebba u dejiyey anzala uu eebba u dejiyey alkutuba towraad iyo injiil asaabiqa ee horreysay lahu qur-aanka ka horreysay wey idan waa wax lasoo marayba in nabi kitaab lagu dejiye kow ma aha kol hadduusan wax la qariibsadaa maaha wahal hase yeeshee garaadku yuxiilu ma diidaya nuzuula alqur'aan qur-aan inuu soo dego ow yamnachu ma reebaya laa may bal ilcaqlu caqliga naftiisa caafimaadka qaba yuxatim caqligii wuxuu waajibinayaa nuzuulahu qur-aanka soo degidiisa wayuujibuhu waa waajibinaya oo dadka intii la humay miya hanuun lahan dan looga baxaya maya in la hogaamiyo afar daliilka caqliga ugu dambeeyo wey qad tutubicad waxaa la saaniyoo la raad qaaday la finiyey mid mid loo dabagalay tanabu'aatu qur-aanka wixii uu sheegay fa kaanat waxay noqotay wixii qur-aanku sheegay wifqa ma shay mid lamida tanaba'a bihi uu qur-aanku sheegay tamaaman boqolkiiba boqol kamaa tutubicat sida loo raacay akhbaaruhu qur'aanka wararkii uu sheegay baa la raad qaaday fa kaanat akhbaartii waxay noqotay tibqa ma shay mid dabooshay uu qasahu qur'aanka ku warbixiyey oo akhbara bihi uu qur-aanku sheegay sawaan bisawa jinjin bay ku tahay kamaa juribat sida loo tijaabiyey axkaamuhu qur-aanka xukunyaalkiisa wa sharaaicihu waxyaaluhu jideeyey wa qawaaniinuhu xeerarku dejiyey faxaqaqat waxay sugtay kulama shayidaylkii uriidda lala doonay minha sharaacdii laga doonay min amnin nabadgelyo wa cizatin qiimi iyo tixgelin iyo wa karaamatin sheekha reerkaanuu mithaal u keenay yaa ka karaama badan buu leeyihi ese ka nabadgelya roon iyagu naftooda waxay soo mareen maray sooxatayn jireenoo xaajiyaasha qalan jireen yay soo mareen laakiin kolkii nimankan ninkii dhale xukunka qabtay shareecadana uu ku dabaqay markaasaa dunidu degtay nabadgelyo iyo nolol iyo batrool kolka wixii laga doonay min amnin nabadgelyo wa cizatin sharaf wa karaamatin wa cilmin wa cirfaanin yashhadu bidaalika arrinkaa waxaa marag furaya taariikhu dowlati raashidiin nabiga iyo afartii khulafaa raashidiin dowladdoodii ridwaanullaahi calayhim ee baraalliha ka noqday wa ayu daliilin daliilkeebaa mar haddii dowladdii khulafaa raashidiinba lasoo maray wa ayu daliilin daliil wax tusiya keebaa yutulab la raadinaya bacda haada inta aynu sheegnay ee caqli ah ama naqli ka gadaan halaa kowni lqur'aan qur-aanka inuu yahay korkeeda maxaa daliil damba aynu uga baahan nahay kalaamullah eebba hadalkii uu yahay wa waxyuhu waxyigii eebba uu yahay anzalahu uu eebba dejiyey calaa khayri khalqi eebba weyne unka u umay axadkii ugu qiimi badnaa oo nebi maxameda uu korkiisa ku dejiyey wa khaatami ambiyaa'ihi eebba weyne nebiyaashiisa kii u dambeeyey wa rusulihi rusushii eebba diree doortay axadkii ugu dambeeyey inuu yahay uu ku dejiyey dawiil dambe ee aynu u baahannahay waa macay ma jiro wey wallaahu aclam